بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وحن كل حجرني كتابك حلية طالب العلم تضرب فصل بوها شن أيا كسو بحني فصل كي لحاد أيا هذا درسي نكبل أبنايا قال المصنف رحمه الله الفصل السادس فصل كي لحاد التحلي بالعمل من علامات العلم النافع وحنا وشيء المصنف كفصل كان التحلي اسقرحنت بالعمل عملك مركا علمي برتو ku amal fasho ku amal falkaas oo isku qurxisaahi yaa wuxuu ka mid yahay min calaamaati alcilmi annaafic cilmiga saaxibkiisa anfaco oo wax taro calaamadaha lagu garto ayuu ka mid yahay maxaa yeelay cilmiga haddii uusan camal lahayn oo qofka cilmigan bartay uusan cilmigu bartay ku camal falin fa hada alcilmu laysa cilman naafica cilmi naafico saaxibkiisa wax taro ma aha cilmiga marka la leeyahay waa naaficna waa marka uu saaxibkiisu qofka cilmigaa bartay oo ku camal falay oo ka dhowrsado wax alla wixii cilmigaas uu ku ogaaday oo xaraam ama maaragtay aan u bannaanayn ah wixii u bannaanaa ama laga doonayay awaamirteediina la yimaado sidaasoo noqonaya musanifka marka wuxuu ku leeyahay tasaa'al maca nafsika can xadika min calaamaati alcilmi annaafici tasaa'al maca nafsika naftaada la jirkeeda isweydii macnaa adiga naftaada isweydiiya waxaad isweydiisaa can xadika nasiibkaada iyo qaybta aad ku leedahay min calaamaati alcilmi annaafici cilmiga saaxibkiisa anfaco calaamadihiisa nasiibka iyo qaybta aad ku leedahay bal naftaada weydii si su-aal adiga laftaada isweydii marka cilmiga marka calaamaadkiisa saaxibka qofka cilmigiisa uu naafic yahay calaamadaha lagu gartaa ayuu musanifka halkan yacni noo tirinayaa ilaa lix qodob buu kuu tirinayaa wuxuu yidhi wahiya calaamaadka cilmi naafica calaamaadka uu leeyahi oo lagu garta cilmiga saaxibkiisa anfacaahi alcamalu bihi waa kan koobaad wey kan labaad karaahiyatu taskiyati walmadxi watakaburi cala alkhalqi kan saddexaad waxaa weeye takaahuru tawaaducika kulama istadta cilma kan afraad waxaa weeye alharabu min xubbi tara'us washuhrati waddunyaa kan shanaad waxaa weeye hajru dacwa alcilmi kan lixaad waxa waa isaa'atu dhanni binafsi wa ixsaanuhu binnaasi tanazuhan can ilwuquuci bihi arrimaha lixda ah ayaa naftaada weydiinaysa maxaad kaga sugan tahay kan koobaad waxa waa alcamalu bihi cilmigaas ma ku camal fashay mise kuma aadan camal falin cilmi baa barateen cilmigaas haddii aad ku camal waxa weeyaan هذا علمكاada waa cilmi naafic calaamad oo min calaamaat ilmi naaficaad haysataa haddaanad ku camal falina ma haysatid waa kaa maqan yahay walidaalika waad ogtihiin axaadiista nebigeenu uu kaga waramo qofka cilmigiisa aanan ku camal falin dhibaatada iyo waxa uu la kulmayo sidaa darteed buu nabiyulaahi maxamedna ka magangeli jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayhi cilmiga aan naafic ahayn ayuu ka magan gali jiray xadiis imaam muslim fi sahihi kusugan xadiis zayd ibn al-arqam nabigeena wuxuu leeyahay alayhi salatu wasalaam allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أفرطا شيء نبينا كما قال جل صلوات الله وسلامه عليه وحو أثر مري إلهي وحن كما قال cilmiga aanan saaxibkiisa anfacayn min cilmin laa yanfac ayaan kaa magangelaya marka cilmiga markii qofka uu barto inuu ku camal falo waa shayga ugu horeeyo weeyaan shayga ugu horeeyo calaamadaha cilmigiisa oo naafic ku noqonayo ayay ka mid tahay abudarda saxaabigaas radia allaahu canhu wuxuu dhihi jiray ina akhwafa maa akhaafu idaa wuqiftu cala alxisaabi shayga aan ugu cabsida badanahay markii qiyaamo xisaabta la soo joojiyo oo alla la hor keeno an li lii qad calimta famaada camilta bima calimta in la ii yiraahdo baan ugu cabsi badanahay markaan qiyaamo imaado xisaabta la soo taago cilmi baad baratay maxaad ku camal fashay cilmigii aad baratay maxaad kaga camal fashay kaga dhaqantay taasaan ugu cabsi badanahay in la yiraahdo ayaan ugu cabsi badanahay marka calaamaat alcilmi naafic markaad rabtid adoo naftaada weydiinayo waxaad fiirisaa marka hore ma ku camal fashay waxaan aad baratay mise kuma aadan camal falin haddii aad ku camal fasho waxaad haysataa calaama min calaamaati alcilmi naafic aad kan labaad waxa weeye karaahiyatu taskiya ammaanta uu qofku naco in la inuu naco iyo walmadxi yani taskiyadu waa tahirid lagu tahirayo madxiguna waa faan adiga lagu faaninayo inaad nacdo watakabburi cala alkhalqi khalqigii ilaahayna inaadan ku kibrin kibirkaas inaad nacdo isla weyninka inaad nacdo ayaa calaamaadka cilmi naafica ka mid ah qofka inuusan yani maaragtay ila ammaano uusan jeclaanin waa inaad yani maaragtay hadii lagu ammaano oo madxigii iyo taskiyada allah qur-aanku wuxuu ku leeyay falaa tusakuu anfusakum huwa aclam biman ittaqa naftiina ha amaanina ha tahirina maxaa yeelay qofka cabsida badan ilaahay baa garanaya qofkiina rabbi ka baqa rabbi baa garanaya weeye huwa aclam biman ittaqa saa darteed laa tusaki nafsak ha jeclaana marka adna in lagu ammaano waxa weeye qofka bani aadamka ammaanta iyo faanka iyo maaragtay quruura galaya markii maarata ummaddu ammaanto inuu qalbiga ka sareeyo inuu ka cilmi badan yahay inuu ka qiimo badan yahay buu fahmaya markuu is-ammaano quruura ku dhacaya marka dambe oo khataruu gelaya wey sidaa darteed waa inaan nacdaa markay dadka ku ammaanaan inaad nacdo ayaa la rabaa weeyaan walidaalika nabigeena dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam yacni haddii aad aragtaan qof qof kale ammaanayo saxaabigu wuxuu yidhi rasuulku wuxuu ma amray uxu turaaba can wujuuhi almadaaxiin qofka markuu qof ammaano waxaa la rabaa carre inta lasoo qaato wejigii in looga shubo yani si maaragta uga joojiyo bal wuxuu dhihi jiray way xag qatacta cunuqa saaxibig nin nin ammaanay inta arkay buu yidhi war luquntaa ka marka ammaanta waxaa la rabaa inuusan qofku isaguna ammaanta jeclaanin oo aadan adiga maaragtay hallay amaano oo hallay faaniyo inaadan dhihin weeyaan walidaalika yani wuxuu leeyahay sheekh eh, sheekh ibnu cuthaymiin sharxiisa markuu ka hadlayo yani meeshaa markuu sharxayo wuxuu leeyahay wa haadihi ubtuliya biha bacdu nnaasi arrintan oo taskiyada ah iyo madxiga ah dadka qaar kamid mid aha lagu imtixaano lagu ibtileeyey fayusakii nafsahu naftiisii buu ويرى أن ما قاله هو الصواب وأن غيره إذا خالفه فهو مخطئ وما أشبه ذلك وحو أركيا ونفتس أركيا أسأل وحو يراه ضلن يسعسيه صوابك أيه وحي أسأل كسوه هرينا إنه قفسيه وإسكو أركيا وكذلك يحب المدح أمانتا إلا أمانه جعليا تجده يسأل ماذا قالوا لماذا تحدثوا عنه yacni wuxuu weydiinayaa dadku maxay ilahaayeen maxay iga sheegayeen may ammaanayeen mise waxbay iga sheegayeen saasuu dadku weydiinayaaba faida qaal wa idaa qaaluu hadday dhahaan oo dadku u sheegaan innahu madaxuuk dadka aday ku ammaanayeen hebelow ummadda aday ku ammaanaysa haddii la yidhaahdo intafakha wazaada intifaaquhu xataa yacjiza jilduhu can taxamuli badanihi yacni wuxuu leeyahay jirkiisaba fuurayo waa fuura markaasuu yani maarata aad u sii ziyaadaa ilaa maqaarkaba uu qaadi waayo jirkiisiiba hilibkiisii iyo jirkiisii maqaarkiisa badankiisaba uu qaadi waayo isla weyni dartii dadka iskala weyna marka shayga la yidhaahdo taskiyatu nafsi walmadxi waa isku dhow yihiine waxa weeye qofka huruuray ku ridaa lamana ogolo qofka inuu diida baa la rabaa hadaad jeclaato inay ummadda ku ammaanto lagu faaniyo lagu taskiyeeyo yani ma haysid calaamaad calaama oo ma haysid cilmiga naafic calaamaadkiisa ma haysid weeyaan takaburkana waa ogtiin kibirka nabigeenna wuxuu noogu sheegay kibirka markuu noo qeexay waa bataru lxaqi wa hamtu nnaas xaqoo la diido oo lagu qooqo iyo khalqigoo la xaqiro takaburkana waxa weeye sida kitaabkeena sheekhu uu noogu soo horaan uga soo hadalnay oo ku dhihi jiray ihlir ihlir da aljabaabira dadka jabaabirada la yiraahdo cudurkooda weeye ka fogow waa kibirka weeyaan sidaa darteed ninka taalib ilmiga ah waxa weeye iyo kibir waa kala fog yihiin hadiiba kibir uu kugu jiro isla weynin ama xaqa aad yaani iska weynaysiiso ama khalqiga ilaahay aa liidaayi waxa weeye cilmigaadu naafic ma aha mana helaysid cilmi naafica gabayga waataan soo marnay alcilmu xarbun yani lilfata almutacaali kasayli xarbun lilmakaani alcaali cilmiga iyo ardayga yani maaragtay iskibriyo isqaadqaadaahi dagaal baa ka dhaxeeya cilmi ma qaato qofka mutakabirka ma hel cilmi sida wuxuu la mid yahay daadka markay biyuhu soo rogmadaan biyaha meel saroo taag ah ma fuuli karaa daadka meel taaga buura muu fuuli karaa maya oo ka soo daataa marna biyuhu gaari maayaan sida buurtaas iyo daadka yani maaragtay ay dagaal uga dhaxeeyo u tegayn baana cilmiguna qofkaas uusan u gaarinin isqaadqaadka badan weeyaan marka shayga kibirka la yidhaahdo oo khalqigoo lagu kibrana qofku inuu ka fogaado ayaa la rabaa weeyaan qodobka saddexaad waxa weeye takaafuru tawaaducika in yani isdhuldhigaada ou bato yani inaadan kibrin ila kibirka cagsigiisa waa tawaaduc tawaaduc inaad la timaadid oo weliba ay badato tawaaducaada kullama isdadta cilmaa mar kasta ood cilmi wydiyani siyaasataba markay cilmi kuu kordhaba waa inuu tawaaduc kuu kordhaa waa inuu tawaaduc iyo maaragtay yani isdhuldhigid ay yani kuu ziyaada baa la rabaa mar walbaba qofka sidaasaa laga dooni walidaalika shiikhu wuu noo keeni doonaa waan arki doonaa markuu leeyahay yani ninka la yidhaahdo wuxuu leeyahay ixdar an takuuna abaa shibrin ninka la yidhaahdo saaxibu shibrin taakada loo nisbeeyey ha noqonin buu leeyahay wuu noo keeni doonaa maxaa yeele cilmiga wuxuu leeyahay musanifka wuxuu yidhi waqad qiila alcilmu alaaatu ashbaarin ilmigu waa saddex taako weyaan saddex taako u qaybsan yahay saddex taako leeyahay man dakhala fi shibri lwal marka qofka ardayga oo shibriga taakada hore galaahi takabar markuu cilmiga bilaabayo dadka dhan saa ugu cilmi badan waa kibraaya waa taakadii horenu ku jira cilmiba ma gaarinba laba taakoo kale usii dhiman markuu halkaa taga wuu kibraa buuyii waman dakhala fi shibri aani tawaadaca markuu taakada labaad markuu galo cilmigiisa oo kii koobaad uu ka baxana dhulkuu isdhigaa wuxuu gartaa yani maarata cilmiga iyo qiimihiisa u garanay kibirka isqaadqaadka uu ka tagaa wey waman dakhala fi shibri aalii ka saddexaad qofkii galana calima anahu maa yaclamuun wuxuuba garana inuu jaahil yahay cilmiga markaa taakada saddexaad sii gaarto in weliba cilmigu aadan haynin ayaad barar aad ogaanaysaa weyaan marka waxaa la rabaa markasta oo cilmi kuu kordho oo cilmi iyo yaqiin iyo macrifo ay kuu ziyaado in adigana tawaaducu kuu ziyaado oo dhulka aad isdhigto ayaa la rabaa weeyaan saasaa la rabaa waxay ahaa maaragtay idaa zaada cilmu lmar'i zaada tawaaducan soo maahayn hadduu cilmiga qofka uu u kordho cilmi hadduu u ziyaado tawaaduca u ziyaado weeyaan tawaaduc ba u ziyaado weeyaan sidaasoo kale baa lagaa doonay qofka aalibulcilmiga taasaa laga rabaa kan afraad waxa weeye lanna tawaaduca waad ogtihiin waan soo marna hadda kahor waan ka soo sheekeyna shiikhu aad uga soo hadlay kitaabkeenna uga soo hadlay qofka inuu tawaaduco waxay ka mid tahay akhlaaqda dadka culummada ahee wanwanaagsan ay leeyihiin ayuu ka mid yahay weyaan dadka mutaqiinta ahbaa tawaaduca iska leh wuxuu ahaa yaani imaam shaafici rahimahullah wuxuu dhigi jiray yaani التواضع من أخلاق الكرام تواضع وحكمد ياي تتكون وناكسن لقن كودي أخلاق ذو ذو كمد يولي والتكبر من شيم اللئام ساسو ليجر إسقاطقات إسلوين كان وددك الحنحن أو لؤمدة أهي حنحن على ayuu kamid ahaa wey wuxuu ahaa beytkii aan soo marnay ina tawaaduca min khisaali lmuttaqi wa bihi taqiyu ila lmacaali yartaqi buu ahaa yani saasa yani ayay dhihi jireen culammada wuxuu leeyahy ina tawaaduca min khisaali lmuttaqi qofka shayga tawaaduca la yidhaahdo dhulka la isdhigaayo dadka ahlu taqwada ah sifaadkooda bay ka mid tahay khasladaha ay leeyihiin ayay ka mid yihiin wa bihi taqiyu tawaaducaas buu qofka ilaahay ka baqaana ila almacaali yartaqii darajooyin sare ayuu ku helaa jannada ayuu darajo sare kaga gaaraa qofka aanan kibirka badnayn oo khalqiga iyo xaqa midna ku kibrin waa taa weeyaan marka waxaa la rabaa kullama cilmi kuu ziyaada inuu tawaaduc kuu ziyaado kan afraad waxa waye alharabu min xubbi tara'us washuhrati waaddunya washuhrati inuu caan noqdo oo waa nin la wada yaqaano hebel oo caan ahaa la yidhaahdo yani inuu ka cararo waddunyaa adduunkan inuu ka cararo adduunya doon keliya inuu usoo tafaxiito arrimahaasoo dhan inuu ka fogaado ayaa waxay ka mid tahay min calaamaati alcilmi annaafic ayay ka mid tahay wey cilmiga naafica calaamaadka lagu garto ayay ka mid tahay tara'uska waa taqaanaan iyo qofka inuu xub yani maaragtay eh, xubu riyaasa madaxtinimo inuu noqdo cilmiga wuxuu u baranayaa bacarta sheekh hebel hal lagu yiraahdo ama cilmigu wuxuu u baranayaa mansab hebel adduunyo ku gaar yaani maarta qaadi ku noqo wasiir ku noqo maarta waxa ku noqota madaxweyne ku noqo wahaakada waxbu ku dalbaya maqsadkaas uu raadinaya shuhradana waa caanimada weey yaani waxa la yiraahdo xubbu dhuhurka waxay dhigi jireen warana u soo marnay qofka inuu dadka ay bartaan markuu rabo waxa weeye xub uhuuri yaqsimu uhuura la in aad buuqato ummadda ka soo dhex baxdaahoo farta lagugu fiiqo hebel lagu yidhaahdo waa waxa yani wuxuu keenaa dhabarku kaa jabinaya diin la'aanu ku dhigaya diin la'aanu ku dhigaya marka waxaa la rabaa waxaasoo dhan inuu ka fogaado cilmigaada markaad dalbayso arrimahaasoo dhan inaad ka fogaatid baa la rabaa weya alharabu min xubi tara'usi ra'isnimada iyo madaxtinimada jacaylkeeda ka cararkeeda laga cararo iyo washuhrati wadunya inaa mashhuur noqoto oo aad adiga ummadda maaragtay ummadda dhan ku wada aqooto ku wada barato oo nin caana aad noqotid inaad ka fogaatid iyo adduunyo doon inaa maqsadkaada cilmigaada uu noqdo kan shanaad waxa weeye waa hajru dacwa alcilmi sheegashada aad sheeganayso cilmi baan leeyahay inaad ka tagto ka hijrooto ka tagto yani caalim baan ahay dadka hortooda ku oranin annaga haddaanu nahay waa waxay yani maarata zamankeennan socdo dadka maaragtay annagu haddaan nahay culummadii haddaan nahay ayaa la leeyahay waxa weeye inaad sheegsheegatid inaad ka carartaba baa rabaa qofku ka carara adiga dadka ha ku yidhaa hadday rabaan laakiin adiga ka carar caalim baa nahay iyo yeelay sheeg sheegashada cilmiga la sheegto oo dadka kale inaysan juhaal la tilmaamo arrimahaas waxa weeye waa calaamaatun wuxuu ka mid yahay cilmiga kheyru naafica ah oo saaxibkiisa anfacin ayuu ka mid yahay weeyaan walidaalika ayuu ibnu rajab alxambali kitaabkiisa la yidhaahdo bayaanu fadli cilmi salafi calaa cilmi alkhalaf markuu kaga warramayo wuxuu leeyahay hadal aad u qiimo badanuu soo guuriya wuxuu leeyahy cilmiga naafica ah calaamaadkiisa waxaa ka mida ah lagu gartaay ana saaxibahu laa yaddaci lcilma qofkaas cilmiga naafica leh cilmiga ma sheegto caalim baan ahay ma yidhaahdo walaa yafkaru calaa axadin qofna uma faano oo anaa kaa cilmi badan hebelow ma yidhaahdo walaa yansubu hayrahu ila ljahli dadka isaga ka soo harayna uma nisbeeyo kuma tilmaama jahli jahil baa tahay waxba ma ogid ma yidhaahdo ilaa man khaalafa sunnata wa ahlahaa wuxuu ka soo reebay qofka sunnadii nebiga khilaafo iyo diinkii khilaafo iyo ahlu sunnaha qofkii khilaafo kaasoo kale fainahu yutakallamu fiihi buu waa lagu hadlaya waxaa la leeyahay jaahil baa tahay sunnadii baa khilaaftay waxbaa laga sheegi wey yacni ghadaban lilaahi baad u odhanay laakiin laa ghadaban linafsihi qofka uma oranayo naftiisa uu carooday laakiin allah dartiis diintiisa uu carooday maadaama sunnadii la khilaafay ayuu qofkaas ku tilmaamaya uu ka hadlaya walaa qasdan lirafcatiha cala axadin umana oranayo qof kale inuu iska sara mariyo arinta uma oranayo taa waa qofkii cilmigiisa uu naafica ahaa inuu caalim yahay ma sheegto dadka uguma faano uguma nisbeeyo dadka kale jahli kuma tilmaamo ilaa qofkii sunnada khilaafa mooye ayadan ilaahay dartiisa u caroonayabuu ugu tilmaamaya si kale uguma tilmaamayo markaasuu shiikha asagoo sii wata hadalkiisu wuxuu yidhi waammaa man cilmuhu hayru naaficin falaysa lahu shughlun siwa atakaburi bicilmihi cala annaasi qofka aan cilmigiisu naafic ahayn oosan waxba taraynin falaysa lahu shuqlun shaqo kalaba ma laha siwa takaburi bicilmihi cala annaasi inuu dadka cilmigiisu yacnii iska saromariyo ugu kibro mooye oo dadka iskaga weyneeye mooye wax kale uu leeyahay ma lehe yacni maaragtay shuqul kale uu leeyahay ma leh iyo wa idhaaru fadli cilmihi calayhim dadka yacni cilmigiisa inuu ka fadli badan yaho kaga sarreeyo inuu muujinayo mooye wanisbatihim ila aljahli iyo dadka uu jahli ku tilmaamayo iyo watanaqusihim nusqaamintooda dadka uu liido liyartafica bidalika calayhim inuu iska saromariyo darteed buu ugu tilmaamaya jahliga ugu tilmaamaya markaasuu shiikhu wuxuu yidhi haadaa min aqbaxi alkhisaali wa arda'iha arrintaasi waxa weeye waa tilmaamaha midka ugu liidasho badan uguna xumaanta badan weeyaan marka waxaa rabaa qofka in uusan dacwa cilmi uusan sheeganin maxaa yeelay cilmigaadu aad ku faanto anaga culummada ah iyo markii nin uu arko oo maarata xoogaa ka liito meesha inta ka hadla isagoo u fadhiyo aamus adi waxama ogi jaahil tahay anaa hadlaye iyo wax lamida inuu qofku yidhaahdo kelimaadkaasoo kale waxa weeye waa waxa cilmiga inuusan naafic ahayn tusinayo weeyaan marka sheekh ibnu cuthaymiin arintaa markuu isaguna ka hadlayo wuxuu leeya laa tadaci lcilma hadalka macnihiisu waxa weeye cilmi ha sheeganin laa taquulu ana alcaalim ha odhanin anigu caalim baan ah ha odhanin ana bnu ljala watallaaci hanaaya mata adaci cimaamata tacrifuuni gabayd soo qaadanaya anigaa ahay ninka maaragtay yacni ibnuljala ninka la yidhaahda iyo buuraha ninkii kori jiray wiilkiisaan ahay iyo markaan cimaamadda iska dhigaad i arki doontaan iyo kelimaadkaasoo kale iyo markuu majaalista joogo u leeyahay wamataa kaana fi lmajlisi tasadara almajlisa majaalista markii la fadhina meesha ugu horeyso fariisanaya isaga u hormaray wayda araada ahad an yatakallama yaqul uskut ana a'lamu bika ana a'lamu minka kalimaadkaasi wax la midaba oranaya way qodobka lixaad waxa weeye isaa'atu dhanni bi nafsi naftaada yaani malaha inaad u xumaysaa rabaa naftaada inaad malaha u xumayso وإحسان الظن بنفسك إن هذا سمينين نفط هذا إن هذا وفي عمتهي هذا وناسا إن هذا بهنه نفط إن حمتهي وحمان كجرته أي ليدته إن نفط هذا كله در تبارك وإحسانه ذنبه وناجنتيسي بالناس ذكا كالأدو وناجسه والله واللي يقفي عن يهبل هبل بقى وناس ذكا سيقفي عن ساسو كان ينقف إله محوص ذا أورانيا تنزها عن الوقوع بهم iska ilaalin iyo tanasu iska dhowrid oo iska hufayo can alwuquuci bihim dadka inuu ku dhaco oo xumaan gaarsiiyo oo aflagaadeeyo iska ilaalin oo iska ilaalinayo darteed inuu hadallada u yidhaahdo ayaa la rabaa adiga naftaada xaqir liid dadka kalena malaha u wanaaji si aysan naftaada qurur ugu dhicin calaamaadkaas lixda ah markii lagaa helo cilmigaada wuxuu noqonayaa cilmi naafica ayuu noqonayaa weeyaan haddii lagaa waayana yani eh, lixdaa arimood haddii naftaada laga waayo waxaad ogaataa cilmiga naafica inaadan gacanta ku haynin waqad kaana cabdulaahi bnu mubaarak idaa dukira akhlaaqu man salafa yunshidu laa tacridanna bidikrina maca dikrihim laysa saxiixu idaa masha kalmuqcadi wa kaana cabdulaahi bnu mubaarak cabdulaahi mubaarak waa taqaanaan aladii ijtamacat fiihi xisaabu lkhayri kulluha khayrkoo dhan ayaa maaragtay dhexdiisa ku kulmay nin qariib oo ahaa wax sadaqaystuu ahaa muxadid buu ahaa faqiih buu ahaa mujaahid buu ahaa khisaalul khayr oo dhan uu kulmiyey khisaalul khayr oo dhan ayuu kulmiyey cabdullaahi mubaarak marka wa kaana cabdullaahi ibnu mubaarak wuxuu ahaa idaa dukira hadii la sheego akhlaaqu man salaf dadkii horreeyey salafu saalix dhaqankoodii markii la sheego oo laga sheekeeyo oo la damco in ayagana isagana lagu daro ayuu yunshidu oo gabi jiray oo gabi jiray inshaad ayuu sameyn jiray baykan oo baxru kaamil ka ah ayuu ku gabi jiray la ta'ridanna ha barbar dhigin yaani maaragtay ha garab dhigin bidikrinaa anaga sheegitaankeenna maca dikrihim salafkii maca dikri salafi saalix salaf saalix markaa sheegayso hana garab dhigin yacni maaragtay kuwa la siman hanaga dhigin buu leeyahay maxaa yeelay laysa saxiixu idaa masha kalmuqcadi layse saxiixu ninkii fiyoobaa oo caadi lugihiisa ugu soconayay idaa mashaa markuu soconayo kalmuqcadi midkii la fariisiiyey oo jiiska ahaa ama cuuryaanka ahaa eena socon karaynin lamid maahe yani nin saxiixoo lugihiisa ku socdo iyo mid cuuryaanama isku midba hadday soconayaan isku socod miya maya marka asaga cuuryaanku isku tilmaamaya annaga dadkaas oo maaragtay la fariisiyey baa nahay dadkaana dad toosanoo saxiixoo luga qabo oo soconayay ahaayeen hanala matlinin hanagala middhigin weeyaan marka saasay dadkii naftooda u xaqiri jireen dadkeenni wan wanaagsanaa markii weliba salafu saalix laga sheekeeyo waa inuu qofku isxaqiraa wey isliidaa waxaa weeye arrintaa tawaaduca ayay tusaysaa iyo maaragtay isaa'atu danni binafsi arrimahaasoo tusinaya wey qodobka halkaasuu uga soo baxay zakaatu lcilmi cilmiga yacni zakadiisa zakaa macnaha waxaa waye annamaa wasiyaada wuxuu cilmigu ku kordho oo ku siyaado weeyaan cilmigu wuxuu ku kordho oo ku siyaado oo ku dahirsanaado xoolaha oo kale hadda zaka laga bixiya soo maaha zakadaas asal ahaan luqada waxaa la annamaa wa ziyaada baa la xoolaha zakada aad ka bixisay oo aad moodaysid inay xoolihii ka baxaan kuma nusqaamina waa ku kordhaan waa ku siyaadayaan dahaarana wuu ku helaan sakadaas aad bixisay dahaaray ku helayaan wakadalika cilmigiina zakaad buu u baahan yahay laga bixiyo markaasuu wuxuu ku yidhi musanifka addi zakaata alcilmi cilmiga sakadiisa gudo sakadiisa gudo zakaa lagu leeyahay ka bixi sakadii lagu lahaa si uu cilmigaada kuugu kordho oo kuugu siyaado saadican bilxaqi waxyaalaha ku kordho waa maxay saadican bilxaqi adiga oo la jahrayo oo xaqa inaad dadka u cadaysin oo sheegto cilmigii lanna waxaan soo marnay cilmigii markii la bartay in lagu camal falo baan soo aragnay soo maaha ku camalfalkan inuu yahay calaamaadkiisii oo camal cilmigaadana naafica ku noqonayay ayaana loo soo tiriyey hadda cilmigii aad baratay oo aad ku camal fashay ha la fariisanine dadkii u sheeg ummaddii gaarsii saasaa loo jeedaa waa saadican bilxaqi adigoo xaqi cadaynaya oo dadka u muujinaya amaaran adigoo amraya mid amar badan ah bilmacruufi wanaaga dadka amraya nahaaan mid reebid badan adigoo ah can ilmunkari munkarkana mid reebid badan aad tahay mar walbaba macruufkana far oo khayrka dadka u sheeg wixii maslaxadooda adduun aakharo wixii munkarka ahaa oo dararka u ahaa adduunya aakharana ka reeb mar walbaba sida u taagnaa weeye marka ammaaran iyo nahaa'an waa ujeedaa amhilatu lmubaalaga isticmaalaya mar walbaba u taagnow amar macruufka inaad farto mar walbaba munkarka inaad reebto u taagnaa weeyaan muwaasinan markaad macruufkana farayso munkarkana reebayso muwaasinan xaala kownika muwaasinan mid isgarab dhigaya tahay bayna almasaalixi waalmadaar masaalixda iyo oo insaanka waxtarkoodii maslaxadoodii ah iyo wixii dararka iyo dhibaatadii aad isgarab dhigayso macruufaad faraysaa macruufkaas aad farayso haddii uu ka dhalanayo munkar uu ka dhalanayo muwaasana inaad samaysid waa intaadan amrin maxaa ka dhalan kara macruufkan aan farayo ma khayr baa ka dhalanayo mise shar baa ka dhalanayso waa inaad miisaan samaysaa isgarab dhigtaa haddii macruufkan munkar ama maartay dhibaato ay ka dhalanayso waa iska dayn waa ka aamusaysaa way laana maslaxada raamar walba in la fiiriyo munkar aad reebaysa hadii munkarka aad reebaysa munkar akbar minhu uu ka dhalanayo munkar ka weyn uu ka dhalanayo munkarka reebistiisana faraxad ka qaadi weeyaan marka mar walbaba waa inuu qofku muwaasin noqdo isgarab dhigo masaalixda iyo iyo mafaasiidda inuu isgarab dhigo baa la naashiran adigoo ah mid mid fidinayo lilcilmi cilmiga nashrinayo oo faafinayo ha la fadhiisanin cilmigaagii waa inaa fidisaa weya iyo wa xubbi nafci jacayl nafciga oo waxtarka ah jacaylkiisiina aad cilmiga u faafinayso ilan cilmiga ummadda la gaarsiiyo waa nafci waxtar wey waa inaad jeclaataa marka taasna weya iyo wa badli shafaacada oo dadka wanaagsan oo lilmuslimiina aad u shafeecdo maxaad ugu shafeecaysaa fii nawaa'ib alxaqi xaqa waxyaalaha maaragtay yacni ku soo darriyo ku soo kordhaahay iyo walmacruufi macruufka faritaankiisii darteed baad jaahaadii iyo shafaaca alxasana u bixinaysaa maxaa yeelay badlu ljaah iyo alshafaaca alxasana waa isku mid wey markaad qof qof uga shafeecayso oo aad leedahay yani qofaa dhibaataysan dadka muslimiintii baad u weydiinaysaa qofkii dhibaatadan qofka walaalkiisa yani maarata uga kaalmayn karo ayaad uga shafeeci markaas waxa weeye shafaacana waad samaysay wejigaadina waad bixisay oo qof kale baad u bixisay weeyaan arrintiiba waad samaysay wey markii qofka dhibaatada ay haysato nabigeenna waatuu dhihi jiray ishfacuu tu'jaru war u shafaaca dadku isku shafaaca ajar baan idinka siinaya haddaad adiga waxba tari karin waxa tara dadka kale wax u weydiiyo waxa tara war waxa la taro saas oo kale qofka waxa la taro in la yiraahdo fi nawaib alhaqi yaani waxa loo jeeda masaa'ibka dadka ku dhaco oo qadarka ilaahay ah qofbaa faqri ku dhacay qof baa jahli haystaa qof baa maaragtay maxaa la yidhaahdaa dhibaato kale iyo cudur haystaa waxaasoo kale wixii aad ka qaban karto inaad u shafeecdo baa la rabaa wejigaadana aad u bixiso adoo macruufka iyo khayrka faraya weeyaan وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة بأوحى لقوري إنه الرسول كير عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم وغيره حديث كاسم مسلم غير كيب وإسوس عليه رسولك وحويري إذا مات الإنسان قفك بني آدم كهدي أو دينته انقطع عمله عمل كيس واقع وحو سميسان يقولنا شغليس وإستاقي هذا خير سميني ila min alaain saddex nooc oo makhluuqa insaanka ka mida mooye dadka kale camalkoodu waa go'a amaa saddexdan camalkoodu ma go'ayo waa sii soconaya camalkooda dadka khayrka samaynaya wey wanaagga dadkii samaynaya camalkooda usii soconaya sadaqatin jaariya sadaqo oo soconayso jaariya oo socoto oo aanan go'aynin markuu qofku la baxo sadaqadaas jaariga ah way u soconaysaa yani xataa hadduu qabriga galaahay sadaqadaa jaarigaa waa u soconi weeyaan lanna sadaqadaa laba qaybood loo qaybiyaa inay jaariya tahay inay mu'aqata tahay sadaqa oo wakti leh oo go'an iyo mid weligeed soconayso oo kuu soconayso labadaasaa loo qaybiya hadda maalan qof maskiina baad raashin siisay xoogaa yaroo lacagaa siisay ama cunnaa siisay waa cunay waa sadaqa laakiin markaad ceel dadka u qodo oo dadka biyihii aad u waqaftay cabayaan masjid baa u dhistay oo maaragtay salaadoodii khayrka ku tukanayaan madrasa u dhistay oo diinkii qur'aankii iyo cilmigii lagu baranayo waddaa u fashay oo jid baa u samaysay ay ummaddu marto oo dhibka iyo yacni maaragtay dhibaatada kaga baxdo mustashfa iyo isbitaal baa u dhistay oo ummadda masaakiinta iyo ducafada dadka maradaaga lagu daweeyo wamaa ilaa dalika waa shay jiraya soo maaha qofka hadduu dhinto camalkiisa u soconaya wey sadaqada marka sadaqada jaariga ah yaa la yidhaahdaa midda maaragtay baaqiga noqonaysa weyaan wixii marka qofka intaa inta sameeyey kaga tegay adduunka hadduu dhinto isagoo qabrigiisa ku jiro wuxuu la mid yahay qof camal falanayo adduunkii joogo oo kale ama cilmi lagu intifaaco ayuu la yimid cilmiga lagu intifaaco oo ajriga laga helayaahi waxa weeyaan waa culuum shariica maxaa yeelay waa cilmiga ka badbaadinayo cadaabka ilaahay ka badbaadinayo waa cilmiga sababta kuugu noqonayo jannada ilaahay radiisa sababta kuugu noqonayo waa cilmi oo saaxibkiisa ku intifaaco ninba cilmi dad baray cilmigii markuu barayo dad uu maartay eh, laga xambaaro talaba ay ka xambaartay cilmigii ayuu dhintay markuu dhinto inta cilmigaas ardaydii ka baratay oo culimmada kala noqotay intay sii faafinayaan isagoo qabriga ku jiro isagoo camal falanaya buu la mid yahay weya oo waladin saalixin yadcuu lah ama walad saalixahoo yadcuu lahu usoo ducaynayo ilmaad ka tagatay yacni maaragtay oo tarbiyaysay oo diinkii bartay ilaahay saalix kaaga dhigay haddii qabriga aad gasho ilmaha markuu ku soo ducaynayo ajrigaada waa kuu socdaa weeyaan marka saddexdaas arrimood ayaa qofka markuu dhinto baaqi noqonaya camalkiisa u baaqi noqonayo marka dadku inay khaasatan dadka talabatul cilmiga ah inay ka faa'iideystaan weeye e, dhalinyarada inay ka faa'iideystaan cilmiga barashadiisa maadaama fursad ay u hayaan ayaa la rabaa waxa ku anfacaya taas wey laakiin gaardiskan dhalinyarada inta meel lagu xaraysto la gaardisiinayo ciidanka laga dhiganayo oo balaayo lagu afuufayo wax ay ka faa'iideen laa fi dunya wala fi aakhirah lama arko way dur bay ka kasbanayeen urur marka noqotid iyo xisbi iyo balaayo lagu darsado oo nin dad un jaran jaran ka dhiganayo masaalix adduunyo ku gaarayo adiga jaran jaran laga dhigan bal waxa dhici karta in cadaab ay ku horseedaano oo muslim dhaxdi isku dhax qarxi lagu yiraahdo aad naftaadana ku haligto umadna aad baabiiso oo dhibaato ilaahay agtiisa aad kala kulanto ninaa marka qaraxaada saad qarxisay jarajaro ku gaarayo oo rabo adduunyo inuu ku gaaro oon asagu isqarxinaynin gadaal fadhiyo ma rabo inuu isqarxiyo wey ma rabin dadka yararkaa ku adeeganaya oo raba asagu ma isma isma miinaynayo mana isma isqadimayo wama ila dalika wahaa kada xisbiyada dhan aan waxa ku shaqaystaan waa ku wada shaqaystaan weeyaan adduunyana lagu wada marka dalabatul cilmiga arrimaha aad in ugu baraarugaan raba adiga cilmiga baro waxa ku anfacayo xisbi ku jiray iyo kaab kaab iskuatar ahaa iyo waxa ku taraysa lama arkay waxa ku anfacayo waa cilmigaadaas marka aakhir gasho taas ku anfici weeyaan qala ba'd ahli ilmi ahli al qaar kamid waxay yiraahdeen hadhihi thalathu saddexdan arimood oo la soo sheegay sadaqa jaariya iyo cilmi yuntafacu bih iyo waladi saalixiin yadcuu lah laa tajtamicuu ma kulanto saddexdoodu ilaa lilcaalimi ninka caalimka ah mooye albaadili licilmihi cilmigiisana bixinaya oo dadka siinaya ka unbay la kulmaysaa kaasaa u kulmaysaa markaasuu sii fasiloo yidhi fabadluhu bixintiisa oo cilmiga uu dadka siiyo oo nashriyo sadaqatun horta waa sadaqo oo sadaqadii jaariga wuu haystaa buu sadaqadaasoo yuntafacu biha lagu intifaaco ama isaga yantaficu biha uu ku intifaacayo waalmutalaqii laha yacni sadaqadaas qofkii la kulmayo cilmigii ka qaatayna oo ninka caalimkaa cilmigii ka qaatay ibnun lilcaalimi caalimkaasoo wiil u yahay fii tacallumihi calayhi yani baridiisa oo cilmigaa baray ayuu wiil ugu noqonaya sidaa darteed yani maaragtay cilmigii wuu hayaa horta cilmigii waxa weye cilmun yuntafacu bihi wuu sameeyey bixinta uu cilmiga bixiyena waa sadaqadii waladkaas oo cilmiga barayna walad saalixa u noqday marka saddexdii arrimoodba ninka caalimkaabay u kulantay buu marka faxris dadaal oo ardayahow calaa haadihi alxilya quruxdan iyo ziinadan iyo aadaabtan wanaagsan ku dadaal sida ugu maarta ugu sifoobi lahayd fahiya ayadaa ra'su thamarati ilmika cilmigaaga mirihiisa madaxdeedii meesha ku sarraysay waa ayade ku dadaal buu ku leeyahay taas ku dadaal iyo walisharafi alcilmi waliajli sharafi alcilmina cilmiga sharaftiisa darteed na ugu dadaal sharaftuu cilmiga leeyahay darteed ugu dadaal buu leeyahay walidaalika sheekh ibnu cuthaymiin markuu halkaa ka hadlay uu tacliiqini waxaa ka fiicneed buu leeyahay walibarakati alcilmi inuu yidhaahdo ayaa ka fiicneed lisharaf alcilmi lanna cilmiga barakadii barakuu leeyahay wuuna ziyaada saaxibkiisna waa ku barakoobaa weeyaan fainahu maxaa yeelay cilmigii waxa weeye yasiidu wuu kordhaa bikarat linfaaqi bixintiisa markaa cilmiga dadka aad gaarsiiso waa kuugu kordhaya waa kuu ziyaada wayanqusu cilmigii waa nusqaamaa maca alishfaaqi markaad baqidda maceeda oo aad ku baqiiso weeye markaad ku baqiisood la baqda cilmigaadii cilmigaada waa nusqaamaya leanna meelaad waxaad bixinaysa ma aha ma kordhayo siyaada ma helayo weyaan wa aafatuhu cilmigaada aafadiisani cudurkiisu waa maxay alkitmaanu inaabad qarisaba oo dadka xaqa aadan u sheegin waaba aafaba weeyaan marka ku kordho وإنفاقه وبحنته وحكم نسقاما كلما علمك هذه أرلاء آمسته وآذن أمدي بقارسينين وذن أشيقنا علمك هو نسقاما يا إبر بونقني sidii qasiidadii oo taayida ahayd oo iska lahaa Abu Isxaaq al-Biri wad garanaysaa markuu cilmiga ka hadlayay aad buu wiilkiisu la hadlayay marka waxa kamid ah cilmiga markuu sifeynay wuxuu yiri cilmigu kansi waa maalka waxa kaydsataa la yidhaahda aadan tuug uga baqayn maxaa yeele cilmiga xabadkaa ku qaadatay ma tuuga kaa xadi kara cilmi xabadka kugu jira tuug kaama xadi kara laa takhaafu calayhi lisr weliba haddana wuxuu yidhi khafiifu lxamli yuujadu xayu kunta qaadistiisu way sahlan tahay oo culaabkuguma haya cilmiga aad xabadka ku qaadatay oo aad xifdisay culaabkuguma haya meel alle meeshaa tagtana war iga dhiga culaabu igu hayaa dhihi maysido waa sidataa qalbigu kuugu jiraa wey markaasuu wuxuu yidhi yasiidu bikarat linfaaqi minhu bixintiisa aad bixiso cilmiga wuu ku kordhaa wayanqusu in bihi kafan shadada wuuna nusqaamaa haddii aad gacanta ku qabato ood celiso oodan bixinin oo cilmiga aad ku bakiiso waa kaa nusqaamayabu falow qad duqta min xalwaahu acman la aaarta tacalluma wajtahaadta haddaa aad dhadhamin lahayd ardayahow cilmiga macaankiisa haddaa dhadhamin lahayd la aaarta tacaluma wajtahabta waxaad wax walba ka dooran lahayd barashada cilmiga waanad ku dadaali lahayd buui walam yashkalka canhu hawan mutaacun walaa dunyan bisukhrifiha futinta yacni kaama shuqliseen hawe la adeeco adduunye qurquruxdeed kaama mashquuliseen walaa alhaaka canhu aniiqu rawdin walaa khidrun biziinatiha kalifta yani beer wanaagsan oo qurux badanna kaama mashquuliseen beeraha markay beertu kuu baxayso wax walba miro walba kuu soo saarayso cilmiga kaama mashquuliseen buui gabadha khimriga ku jirta oo maqabiyada ahna quruxda badan oo aad yani quruxdeeda laga daba dhacana cilmiga kaama mashquuliyeen buuri markaad dhadhamin lahayd cilmiga maaragtay xalwadiisa macaankiisa haddaad dhadhamin lahayd marka waxaa la rabaa marka cishato oodan dadka u sheegin waa nusqaamaya weya markaasuu shiikha halkan wuxuu leeyahay zabankaada hadduu zaban xun yahay zabankaadu hadduu zaban xun yahay yuusan ya'si kugu ridin ha quusan inaad cilmiga sheegto ood khayrka dadka u sheegtaa ha ka quusanino ha dadka zamankan dad khayr lama ah waxba looga sheegi karo waa wada fasaadeen ha odhaninoo iska daa faraha ka qaad ha dhihin maaratay ha ka quusan cabsina ha uga tegin cabsi aad ka baqayso amaad dhimataa darteedna ha uga tegin walaa taxmilka yaysan kugu xambaarin dacwaa fasaadi zamaani zamanka fasaadkiisii ou fasaaday sheegashadiisa dadku ay sheegtaan zamankan zaman xun waaye oo dadku wax ma baranayaan yani taasoo kale sheegashadaasi yayan kugu xambaarin iyo waqalabati lfusaaqi faasiqiinta dadka aad adkaanshahooda ama tirabadnidooda ay khaalib yihiin oo dadka ahlu khayrka ay ka tira badan yihiin yayan kugu xambaarin wa dacfi ifaadati nasiixati nasiixada ka faa'iidaysigeedii taagdaradeeda ay taag daran tahay yaynan kugu xambaarin can waajibi aladaa'i iyo walbalaaqi yacni inaad ka harto yacni alkafu ka joogsasho can waajib aladaa'i cilmigii gudashadiisii aad dadka gaarsiin lahayd ood u gudan lahayd iyo walbalaaqi gaarsiintii dadka aad gaarsiin lahayd yaynan kaa hor istaagin dadkaana dad xun ah wax ma baranayaan cilmi looma soo jeedo zamankan dadkii eh, fasaaqdiibaa badatay xumaantiibaa badatay eh, ha uga tegin haddii cabsidu badato ood munkarka markaa aragtid munkar uu jiro zaa'id uu yahay suurintiisana aad dhihi karto oad awood u leedahay ha uga baqin waa lagu dilayaa iyo waa lagu tahdiidayaa iyo ha uga baqin sheeg wixii ilaahay ku tuso casa inuu ilaahay xataa kan daalimka ku hanuuniyo ayaa la arkaa kan faasiqa inuu ilaahay ku hanuuniyo oo maaragtay aad ugala baqiiri lahayd ha odhanin sida wadaadadu ay laga soo guuriyo azamanu zamanu sukuut walusuumu lbuyuut waman yaquulu lxaqa yamuut ay dhihi jireen zamankaa waa zamankii la yska aamuso guryaha la galaayo lama hadlo qofkii xaq sheega waa la dili يعني ساسو كله يسن كو كلفين اناد كهرته شيء وحي الهي كتسو سبحانه وتعالى اجش هذا مرن بعد لهي ويا وحي حق شيء نينكاس qofka hadda fasaadka wado iyo dhibka wadaahi bari waxa dhici karta kelimadaas markuu maqlo inuu ilaahay ku hanuuniyo subhanahu wa ta'ala oo khayrka ku tusaal arkaa weey fa in fa'alta hadii aad arintaas samayso oo aad ka gaabiso waajib al-adaa can waajib اadaaءi wاlbalaaqi aad ka hartood ka joogsataan fahiya midaasi oodan dadka waxba u sheegin ood cilmigaada la aamusto fahiya midaasi ficlatun waa fal oo yasuuqu calayha ay u kaxaynayaan ay ku bixinayaan alfusaaqu dadka faasiqiinta ah adahab alaxmar dahabkii guduudnaa ayay ku maxaa yeelay markii culummadii ka aamusto oo munkarkii aan la reebin oo dadku ay yani maaragtay ama ay baqaan baqi darteed looga looga baqaahi oo cilmiga aan loo sheegin oo aadan xaqii u caddaynin say rabeen waay kii faasiqa ahaa markii fisqigiisa aan loo sheegin waa sow rabay haddii laga aamuso markaas wuxuu noqonayaa qofkii maaragtay mid farxo oo ku farxo aamusidaas faasiqa ahaa ama xumaanta waday kaamusidii inuu ku farxo sharti inay sii ziyaado oo markaa uu la mid noqdo sida sheekh ibnu cuthaymiin uu soo guurinayo khalaa laki ljawu fabiidii washurii wanaqiri maa shi'ti an tunaqiri oo qof jawigii u bannaanaaday oo wax maaragta uu ka cabsanaya aanan jirin sow rabo marka uu samayn karo wuxuu ku miaaliyey shimbirta oo kale shimbiraha geedahay saaran yihiin markay shanqar maqlaan yani cushkeeday gelaysaa buulkeeday gelaysaayo waa markay shanqarta dadka iyo xayawaanka kale ay maqasho waa xarooni laakiin hadday shanqar weydo shimbirta intay geedka ka soo baxdo ayay maantaba jiriiqda meesha ku haynaysaa markaa shimbir geedka ku noqoni waa buubuubaysaa meesha irtay mari maxaa yeele jawigiisa ikhtisaaf u noqdo soomaa khalaa laka ljaw buu yidhi jawigii iyo meeshiiba kuu bannaanaadaye fabiidii ukumahaadii samee oo ukuma meesha harta ku dhal wasfurii foorfoori oo maaragtay qaylqayli yacni maaragtay wanaqirii maa shi'ti an tunaqirii wax alla wixii aad rabto yani aad samayn karto sawd ah iyo dhawaq iyo waxaa samee baa le shimbirtu kale leela marka dadka ha ka quusanin khayrka inaad u sheegto maxaa yeelay yom min alayaama ilaahay qofkaa fusaaqda ku anfici karaa kelimadaada marka maxaa sidaas haddii ay fusaaqdu marka ay u khaali noqdo jawigaahi liyatima lahum inuu u dhammaystirmo dadkii fusaaqda ahaa alkhuruuju can alfadiila wanaagii oo fadiiladii ah inay ka baxaan baa u taam noqonayso u dhammaystirmayso iyo warafcu waxa iimaanaya inuu kor noqdo warafcu liwaa'i radiila xumaanta iyo shayga liito calankiisa uu kor noqdo khayrkii iyo wanaagii calankiisana uu dhaco ayaa taas iimaanaysa weeye marka ha quusanino zamanku zaman xun weeye waxba lama hadli karo khayr lama sheegi karo ha oranin ee waxaad yeeshaa khayrka sheeg oo la jahar buu ku leeyahay shiikha raximahullah marka waa hadal aad u wanaagsan weeyaan muslimiinta waqti waxa jiray oo soo martay niman tartar la ay dhulka caalamka islaamiga dhan qabsadeen oo la hadli karin qofkii wax yar sheegana maartay aweyluhu dib u soo gaaray culimadii la laayay kutubtoodii wabiyaashii dijla iyo furaat laga buuxiyay ciraaq ebar laga dhigay intaas oo muslimiina la laayay marka mar hada aragto dad xaq markii la sheego diidan oo hortaagan oo qofkii xaq sheegay dilayo ama dhiiggiisa banaysanayahay waa dadkaas shabagoodii kale leeyahay shabagii tataarku u ekaanaya kaasoo kale wey waxaa la rabaa qofka adiga dhagayso qofka ku naqdinayo ha lagu naqdiyo waxa baatilka waxa ku jirto dadka ha naqdiya dhagayso hadii waxa laga sheegayo ay run yihiin iska bedel sifadan xunta ah sifadii wanaagsan qaado haday baatil tahayna hadda qofkan waxa ku disha la niqaasho ka qanci waxa baatil ku jiro laakiin qofkii kelimad yiraahdo madaxan jaraya waxa weeye waa yaani nooci tatarka oo kale weeye wax muslimiinta ay yaqaanana ma aha weeyaan ciisatul ulamaa culimada sharafteedii buu meeshan kaga hadlay sharafka iyo qiimaha ay dadka ahlu cilmiga leeyihiin waxa kamida buu leeyahay at-tahalli isqurxin oo bi ciisati ulamaa culamada sharafteeda laisku qurxiyaahi yani waxa weeyaan waa siyaanat alcilmi wa tacdiimuhu cilmiga dhowristiisa la dhowro iyo weynaynta cilmiga la weyneeyaa ayaa waxay tahay cisat alculamaa culammada sharafteedu waxa weeye marba hadii cilmigii la weynaynayo oo la tacdiiminayo ilmiga qiimo loo yeelayo cilmiga siyaanadiisa iyo tacdiimintiisana waa inay dadkuna ku dhaqmaan cilmigii la faafiyo wamaa ilaa dalik waxaan ka soo sheekaynayna weyaan wa ximaayatu janaabi cizihi cilmigaasi dhinaciisa yacni sharaftiisa dhinaceeda ilaalintii la ilaaliyo iyo wa sharafigii sharafkiisa la ilaaliyo marka alcizatu washarafu waa isku macno un waa isku dhow yihiin wey cizo waa sharaf sharafna waa cizi wey waa taa weeyaan siyaanada taxalliga taas baa ka mid ah wa biqadri maa tabduluhu inta adiga aad bixiso cilmigii fii haadaa ilaalintiisa iyo weynayntiisa iyo sharaftiisa aad ku ilaalinaysaah yakuunu lkasbu minhu cilmigaasi yani xasilintiisa aad xasiliso adiga aad hesho qadarkeeda uu ahaanaya weya iyo wa min alcamali bihi ku camalfalka cilmiga aad ku wataa weyaan macnaha waxa weeye intaad cilmiga adiga ku bixiso xifdintiisa ilaalintiisa iyo qiimaynta cilmiga intaasunbaad cilmi ahaan aad ma kasbanaysaa wey kasabkaadu intaasuu noqonaya kasabkaadu intaasaad cilmiga ka kasbani marka ku dadaal xifdintiisi ku dadaal ilaalintiisi ku dadaal weynayntiisi ku dadaal waa maxay markaa barato inaad ku dhaqanto markaa ku dhaqanto inaad ummadda gaarsiiso waa taa weeyaan وبقدر ما تهدره انت aad يعني ما aragtay aad ka kac ka dhigayso hadur ka dhigayso يعني markii leedo ee hadara fulan ee dama fulan hebel dhigiisiibo ka kac ka dhigay waxan jirin ka dhigay يعني اذا جعله باطلا وساقطا marka uu amalki yani dhigiisi ka kac ka dhigo uusan diyana ka bixinin loona qisaasin baa la yiraahdo fulaan hadara dam fulaan hebel buu dhigiisi hadur ka dhigay marka wabi qadri ma tahduruhu inta aad cilmigaas waxaan jirin aad ka dhigayso oo aanan maartay ka kac aad ka dhigtana yakuunu alfawtu tagitaankuna sidaas buu ahaan kullama aad cilmiga halka iska dhigto oo iska daadiso ka tagtaahi adigana cilmi la'aan baa marka hadaadan ilaalinin cilmigii oo aad faraha ka qaado adna intii aad ka tagto unbaad weynaysaa weeyaan saasuu u jeedaa walaa xawla walaa quwata ila billaah walaa xawla xeelad lana nooma sugnaanin oo aan yani maarata khayrna ku raadsanno shartan aan uga qabanno walaa quwata awoodna lanaa nooma sugnaanin aan waxa xun iskaga qabanno awood waxaan rabna aan ku raadsanno ilaa billaahi ay ilaa bimacuunati illaahi allah kaalmadiisa mooye allihii alcasiizi yani amarkiisa u qaalibka alxakiimi xikmada lahaa mooye annaga xeelana malihin quwana malihin oo aan wax xun iyo wax xasanba labadaba midna aan iskaga celina midna aan ku kasbanno ma heli karno weyaan wacalayhi asalkan markaan qabna calaa hada alasli oo ah cizat alculamaa mar haddaan arrintaa ku taagannahay faxdar marka waxaa iska ilaalisa aalib alcilmigiiyo an yatamandala inay mindiil kaa dhigtaan yani shay mara gacmaha lagu tirtirto calal lagaa dhigto yani maaragtay istiraasho gacmaha laga dhigto inay yani gacmaha kugu tirtirtaan bika adiga alkubaraau dadka waaweyn madaxda inaad mindiil u noqoto calal ay gacmaha iskaga tirtiraan inaad u noqoto iska ilaali oo cilmigaadii aad la hoos gasho dad maaragtay ama xoolo haysto ama madax ahoo maarata mansab haysto ina cilmigaadii mindiil ugu noqoto wax liita ah iska ilaali aw amase yamtatiyaka sufahaau dadka sufahada ahoo caqliga fududo maaratay e, sufahada ah inay gaadiid kaa dhigtaan yani gaadiid ay kaa dhigtaan oo adigoo ku koraan ayadan iska ilaalo ka digtoono oo markaasi markay adiga gaadiid ka dhigtaan ama ay faratir ka dhigtaan fatulaayina aad u dabciso ayaga u dabacsanaato aad ugu dabciso fi fatwa oo ayaga marka u fatwoonaysan waxay rabaan in aad fatwooto sharba ha ahaato adiga caalim baa tahay sooma cilmi baa soo baratay cilmigii baa marka waxaad rabtaa dadka madaxda inaad tamalluq ku samayso isku dhadhajiso aad wax ka heshid ama xoolo ka hel ama masab ka hel ama dana adduunyo darteed ba iskugu dhadhajini marka fatwada waxay rabaan ha u fatwato aw qadaa'in ama xukum inta u qabatid qaadi aad noqotid waxay rabaan ha u xukunto aw bahthin ama mas'ala wax noo soo baar marka lagu yiraahdo maslaxadiisa aad wax u baarto aw khitaabin ama hadalka aad maartay hadal dacfi ku jira aad kula hadasho iyo wax la iska ilaali buu kuleeyahay waxyaalahaas dhan waxa weeye cizat alculamaa bay ka soo hor jeedaan cilmiga culummada iyo cilmiga qiimayntiisii la qiimaynayay waxyaalaha ka soo hor jeeda wey cilmigii baad meel xun dhigaysaa adiga cilmigii xambaarsan sooma cilmigii baad dullaysay markaa dad aan waxba ahaynoo sufaha ah ama maaragtay xoolo keliya la hoos ka juhaala ama madax ah aad la hoos gasho ood waxay rabaan u fatwooto oo baatilkooda ugu madax salaaxdo waad liidda cilmigii waa gowracday weeyaan walaa ha ula soconin oo ha la aadin bihi cilmigii ila ahli dunyaa adduunyada dadkeeda dad aananba aakharaba shaqo ku lahayn adduunya doon ah adduunka ka fakaray dadka ha la aadin yacni dadka aanan diinkaanba qiimo agtooda kala lahayn wax qiimaahuu la leeyahay aanan jirin ha la aadinin ha la doonanin lanna cilmigaasoo culammada ma dhihi jirin alcilmu yu'taa walaa ya'tii baa waxa way waa loo yimaadaaye asagu ma ma tago dadka ma aado marka cilmiga adiga inuu soo doonto baa la rabaa in adiga soo doonatid oo cilmiga raasatid baa la rabaa yu'ta waa loo yimaada walaa yati asaga ma maartay ma yaani ma imaado oo dadka uma tago marka sheekh ibn uthaymeen markuu meeshan sharxayo xoogaa yar wuu tacliiqinayaa wuxuu leeyahay arintaas xoogaa tafsiila ku jira oo insaanka hadii uu yaani maaragtay ahlu dunya uu yahay laakiin uu ku intifaacayo munkarkii oo laga reebo macruufkii oo la faro diinkii la faro hadduu doonayo waa loo sheegi waa lala aadi laakiin hadduu markuu eh, cilmigii loo sheego uu ku yaqiiqsanayo ou liidayo uusan agtiisa qiimo ku lahayn kaasoo kale looma raadiyo cilmigi lala aadi maayo buu marka waa sidaa weeyaan markaasu wuxuu yidhi walaa taqif ha istaagin bihi cilmigii calaa actaabihim irdahooda atabatu baabihim yani xatabada meesha dhahna way anaga ataab ataba waa xatabad baa leeyahay guriga meesha albaabka meesha looga baxo ayaa loo jeeda hadda iridii baa loo jeeda iridooda ha istaagin adoo caalim ah oo ilaahay cilmi ku baray hadaa nin xoolo leh aad subax walba gurigiisa hor taagan tahay oo wax doon aad tahay oo ku arko cilmigii baad liidaysa adiga markii lagu liido cilmigii aawadana waa liidmaya waa liidanaya waad liiday cilmigii marka albaabadooda ha tagin ha raadsanin walaa tabdulhu ilaa hayri ahlihi dadaan ahal u ahayn oo aan rabinna cilmigii ha siin wain caduma qadruhu qofka aan rabin qadarkiisa sharaftiisa haba sarrayso nin weyn oo cadiimahoo sharaf lahoo kidaa haba noqda hadduu rabee marba haddiiba uusan ahal u ahayn yacni waa markuusan danka lahayn uusan doonaynin uusan cilmiga rabin ha la aadinoo ha siinan cilmigaasi walidaalika gabayadii Sheekh Imam Shaafici hadda ka hor aan soo sheegnay waa tuu hadaladiis oo kamid ah u dhigi jiray cilmigu ka hadlayay wuxuu yiri fa in faraja Allahu al-latif bi lutfihi وصادفت أهلا للعلوم وللحكم بثثت, بثثت مفيدا واستفدت ودادهم وإلا فمخزون لدي ومكتتم ومن منح الجهال علما أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلموا يعني هذا الكاسوي fain faraj allaahu allah haddii uu ii furo allihii allatiifu yani naxariista badnaa bilutfihi naxariistiisa markuu ii furo oo wasaadaftu ahlan lilculuumi walilxikam ilaa imaam shaafici cilmi badan buu soo bartay ciraaq markuu joogay buu cilmigaa badan xifdiyey xijaazuu cilmi badan ka soo qaatay masaruu yimid oo cilmi badan ka qaaday meelo badan buu tegey masr markuu yimid baa dad badan xusaada ku kaceen lanna madhabka markaa masr laga haysta madhabulmaalikiiba waa shiikhiisii madhabkiisii bay haysteen markaasaa xusaad badan uu yeeshay markaasaa cilmigiisii ayaa dad badan lagu diray imaam shaafica lagu diro laga cararin la yidhi markaasuu gabayadaan tiriyey markaasuu wuxuu yidhi haddii allah ludfigiisa iyo raxmadiisa oo aniga ii fura buu yidhi wasaadaftu aan helo ahlan dad ahal u ah lilculuumi cilmiga dad ahal u ah iyo walilxikam xikmadii ahal u ah haddii aan helo buu yidhi bafaftu mufiidan wax wax faa'iideeye baan faafinaya oo cilmigii ah wastafadtu widaadahum markaan dadkaa cilmiga barana yacni jacaylkoodii baan ka faa'iidaysanaya oo kasbanaya wailaa haddaanan dadkii ahalka cilmiga u ahaa aanan helin famahzuunun ladaya wamuktatar cilmigayga anaa haysanaya khasnadeedaan ku haysanaya buu yidhi waa mid la qariyo maxaa yeele dadaan ahal u in loo geeyo ayuu diidan yahay dadaan rabin lagalama daba ordayo waman manaxa aljuhaala cilman adaacahu qofka dadka juhaasha cilmiga siiyo cilmigi waa dayacay marka dad jaahil ah oo macno lahayn rabin cilmigaba aad kala daba orato cilmigi waa dayacday buu yidhi waman manaca almustawjabiina faqad dalam qofka cilmiga dadkii waajibsaday oo rabayna qofka u diidaahi dulmi buu la yimid dadka cilmiga in la bara ahaa haddaad kala tagto waa ulmisay dadaan ahal u ahayn markaa la aadana cilmigii baa dayacday buu leeyaha weyaan marka in caduma qadruhu haba weynaade e waxaa la rabaa qofka aan cilmi ahal u ahayn oonan rabin oon doonaynin bal liidayo inaadan cilmigii la aadin baa la rabaa weyaan hada wbilahi towfiiq sal allah wslm cala nabiyina mxamedi wcala alihi wsaxbi